والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى الأصل الثالث إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله تعالى هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا uma saara hada اlaslu laa yucrafu cinda akari man yaddaci اlcilma fakayfa alcamalu bih asalkii labaad ee ku saabsanaa alijtimaac asal ka farcamayoo saddexaad buu sheekhu halkan ku sheegahayaa raxmat ullaahi tacaala caleyh asalkii labaad wuxuu ahaa alijtimaacu cala addiin wa cadamu tafaruqi fiih baynu soo maray kitaabka ilaah in la wada qabsado lagu dhago oo asagaa la raaco lagu heshiiyo oon diinta lagu kala tegin tafsiilkeedana waynu soo marray cashirkii u dambeeyey asalka saddexaad sheekhu wuxuu uhi inna min tamaami اlijtimaaci kulanka dhammaystirkiisa waxaa ka mid ah kulanka diinta lagu kulmo ama lagu midoobo oo la ysku raaco dhammaystirankiisu waxaa ka mid ah assamcu ismaqal iyo wataacatu in la ateeco oo loo hogaansamo liman duulkii taammara calayna amiir noo noqda ta'amara calaynaa amiir noo noqdaa biuruqi sharciya ayadu khilaaf ma laha hadduu khaliif la magacaabay oy muslimiintu doorteen oo ahlulxalli waalcaqd ay isku raaceen uu yahay dee warkiisu waa cad yahay sidii loo doortay abubakar sidiiq radia allahu tacaala canhu ama loo doortay caliy eh, bn abi aalib radia allahu tacaala canhu ama loo doortay cuhmaan ibnu cafaan iyo hadduu yahay imaam horoo qiimo badnaa oo amiirkeenna ahaa ninuu magacaabay fii aakhiri wafaatihi ummadduna ay aqbashay leannu hadduu khaliifkii iyo madaxweynihii markuu dhimanayo axad magacaabo oo yidhi ninkaasna u arkaa muslimiinta inuu usha u qabto uu qalmo oo cahdigaas iyo ballankaas iyo dardaaranka uu ka tago muslimiintuna arrinka ay qaayibaan oy qaataan ay soo dhoweeyaan asna waa amiir weeye waana sidii uu lagu doortay sayidina cumar bn اlkhadaab radi allahu tacaala canh haddii marka laakiin ariiqat اlqahri wاlhalaba uu inugu qabsado waa masala khilaafiya ma loo hogaansamahaya mise loo hogaansami mahayo waa masala khilaafiya bayna asalafi saalix culamo badan waxay dhahaan loo hogaansami mahayo leannu dulmiga haddii hadda la ogolaado dariiq inugu furtay buu noqonhaya oo bilowday weligii marka istibdaad iyo muxuu ahayey mutaqallimiin baa nafta inoo keeni dagaal iyo afgemi milatari ka bixi mayno ninka u horreeya isku daya hawsha ayada ah waa in gaashaanka loo dururo oo markaasi dariiqi toosnaa ee alikhtiyaar walcahad hawsha lagu soo celiyo culan waxay leeyihiin waa loo hogaansami laakiin maxaa loogu hoggaansami habayna qabsado oo xoog haynagu qabsado laakiin hadduu kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebi maxamed iyo diinta ummadda ku maamulahayo wain kaana jaa'iran aw faasiqan fii shakhsiyatihi laakiin diinta ummadda ku maamulahay waa loo hoggaansamaya ile xukumku inuu islaami noqdo oo nidaamku islaami noqdo unbaa shardi ah mooyee duruqdan kale waa iska min baabil wasaa'il bay leeyihiin khaliifka in la magacaabo waa waajib oo la dhiso laakiin wujuubkiisu waa wujuub min baabi wujuubi alwasaa'il laa min baab wujuubi almaqaasid wujuubkiisu waa in in diinta lagu dhaqo ummadda oo sharciga lagu maamulo oo kitaabka ilaahay ummadda lagu hogaansho oo sunnadii la dabaqo haadaa huwa alwaajib maqsadku kaas weeye asal ahaan ninkii xoog inagu qabsaday hadduu asalkii taxqiijiyo oo ujeeddadii loo baahnaa uu la yimaado dariiq khaldanba ha ku yimaadee waanu iska aqbalaynaa taas ayaa keentay inay muslimiintu isku khilaafaan masalada iyada marka waxaa ka mid ah diinkoo lagu kulmaayay alsamcu wataacatu liman ta'amara calayna walow kaana allaha ka dhigo ninkaas amiirka noo noqday cabdan xabashiyan addoon xabashi ah oo markaasi riwaayaad kale xadiidkii fi saxiix muslim iyo khayrkiiba kaana ra'sahu zabiiba timihiisa aad moodo sabiib goon ah oo xataa waxa ka baxay cayngari aad moodi iyo muxuu ahayay meeshaa in lagu daadiyey shini lagu daadiyey ama firi lagu daadiyey ninka noocaasa hadduu sharciga inugu maamulahay waanu hogaansamaynaa ilan xadiidka umulxusayn fii saxiix muslim maa qaadakum bikitaab illaah ismacuu wa wain umira calaykum cabdun xabashiyun maa qaadakum bikitaab illaah riwaaya kale xadiidku uu leeyahy maa aqra'akum kitaab allah idan mar hadduu kitaabka ila ummadda ku maamulahayo foolxumadiisii iyo goonnimadiisa howl noo taalla ma ahe ujeeddadii ma xaqiijiyey cala ra'si walcayb culamadu waxay kole ka naqaasheen say ku dhici kartaa maadaama nabigu uu yidhi ilaa qiyaami saaca umaradu waa min quraysh qurayshna de niman carbeedoo la yaqaana yay ahaayeen cabdigan xabashiga muxuu yahay xadiid dacfi ku jira sanadkiisu yaa wuxuu leeyahay hadday quraysh amiir idinka dhigto cabdi xabashi ah u hoggaansama bimacnaa quraysh baa khulafa ah laakiin ninkan waa waali waa gubernatore waa barasaab waa guddoomiye degme waa abaanduulo dagaal waana cabdi xabashi ah maadaama khaliifkii soo magacaabay uu yahay khaliif qurashi ah amiirkan iyo waaliga waa aeecayn awlaadadaalkaasay la mada xadiidkaas inay ku xoojin hawsha culammada waxay leeyihiin cinda alikhtiyaar ayaan a'immada quraysh ka dhigaynaa markay xaaladdu xaalad ikhtiyaar tahay ayaan leenahay yaa madaxweyne inoo noqon ha la soo raadiyo nin qurayshi ah ayib haddii la waayo marka ayada ah waxaan leenahay ha la raadiyo nin siryaani ah siryaani haddii la waayo oo muslim ah waxaan leenahay markaa acaajimta wax laga baadho cinda alikhtiyaar iyo cinda aldaruura waalxaaja ayaa kala duwan waxaaba dhici karta marka in qurayshi fiican oo xilkasa la waayo oo diintii garanhayo wax qaban kara oo u qalma wilaayada iyo imaarada laakiin la helo cabdi xabashi ah min xaysu nasab laakiin lambarkow ah min xaysu diyaana ah. waalcilm waاlijtihaad waalcaql iyo rasaanada iyo isoo ugu qalmo ugu bisil yahay hawshan ayada ah imaamada ah waa u dhiibaynaa bay leeyihiin marka ama ariiqu daruura walxaaja ha ku yimaado ama waali uu magacaabay khaliif qurashi ha noqdee mar hadduu hawshu ay tahay kitaab kale inuu ugu maamulahay waa u hogaansamayna ila maxalu shaahidku asagaas weeye beytulqasiidku waa sharciga in la dabaqo sidaa darteed badan arkay nebiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo kule dowlad baan ahay ama imaara islaamiyaan ahay ama waxaa la yidhahdaa xukuuma islaamiya maqli maysid nabiga laakiin axkaamtu fulinhayaa asmaada iyo hawlaha noocaasa degmada yare nabigu uu haystay madiine ahayd ee aan la ekayn muxuu ahaaye markuu nabigu joogay lama ekayn muxuu ahaa masjid alamiin ilaa sigiska ma dhannayn inta camirina la degan yahay masjid alamiin ilaa sigiska ma dhannayn guryaha ku yaalla haddii la ururiyo laakiin halbaateelka xaafadaha kor ka imanhaya haddii la waa yar weyneed xoogow noocama bimacnaa xaafadda islii nuskama gaadhin soo gaabi warkay <laughs> nabigu laakiin axkaamtu fulinhaya ilan maxalu shaahidku iyo qasadku iyo ujeeddadu waa in kitaabka ilaahay uu dhaqan galo oo asagu uu fulo asaga laga amar qaato bulshada markaa ka amar qadan ama buqco yar oo gelgelin geela ha joogto ama aqaaliim iyo bilaad iyo qaaraad ha ku noolaato ama magacay doonta ha la baxdo mar hadduu sharciga ilaahay uu soconhayo oo waxaan asaga kahayn uusan talinaynin waxaan leenahay hawshuu khayr wey wadaaddaha soomaaliya jooga mujaahidiinta yaa waxay leein imaaraan ku dhawaaqayna iyo dowla islaamiya arrimahaasaa baryahan labadoa muhiim ma in lagu dhawaaqo muhiim ma aha in lagu dhawaaqe baashana wada gaaladana kala gaabsha kitaabkiina dabaqa maca salaam weligiin hadhigina haddaad doontaan imaara islaamiyan nahay ama dowla islaamiya ama xukuuma islaamiya leanno asmaadaasi wax badan keeni mayso muhiimaddu waa in kitaabku uu kala socdo oo asagaas laga wada cabo oy ummaddu u sinnaato ninka ka hor yimaadana gaashaanka loo daruro oo lagu duulo muhiimaddu waa intaas nabigu sal l slam isagoo buqcadaa yartaa ku nool oo joogoo maamula ayo wuxuu ku duulay curana sanadka shanaadee hijrada curana waa maka dusheeda nin cabdulaahi ibnu nuweyx alhudali la odhan jiro kedeed ah oo ciidan diyaarinhayay oo madiina inuu soo weeraro nabigu maqan inuu doonahayo buu wuxuu u diray nin wuxuu u diray muxuu aha firqat alikhtiyaalaat qismiga assinationka saxaabada ragga khaas ku ahaa nin ka miduu doortay keligii buu diray darba istibaaqiya la yidhahdaa ninkantaad u tagto meeshuu taagayn ku bakti baa layidhi saxaabigu sii u socday habeenna socday sii socday maka dusheeduu tagay yaa tahay ree kolba qabiil buu sheegtaa cusub meeshan yaa dagan nin waddanka yaqaano wey ciyaalxafa sakaaraada shalay soo celiyay ma ah nin waddan ka shaqaysan jiray oo waxaa weeye yaqaano qabaa'ilka yaad yaa tahay ree hebel baanahay markuu ree hebel ka dhammaado qoyska kalow galo waa yaqaanaa meeshan yaa degaa ree hebel baad yaad ahayd ree hebel aa la sii daaya reeruu sii martiya ilaa uu u tegay ninkii ciidanka diyaarinhayo amin galaba intuu soo guuray reer meel ku furay oo haweenkii carruurtii meeshan jajowlayna hayaan asna geeli iyo muxuu aha adhig iyo lo'da xero u oodahaya oo geeda jijidaha iyo odaqaadahayo u yimid madaxuu qaaday alla u kala tegey idan waxaa weeye hawshu inay fusho weeye yuhuud baa loo fadhiyi waayo firqaa loo diray yar markaasay wada goojinaya yimaadeen wada aba sax ah maxaan nalagu galay maxaan ku dhammaanay warkiinaa la bixin waayaa la yidhi innakum aadaytum allaha wa rasuulah muhiimaddu waa inay diintu socoto kitaabka ilaahayna uu asagu socdo asagaa laga amar qaato laakiin qasab ma inaad magacyo iyo shicaaraad iyo haddaad doontaan la baxa magac muxuu ahaayey magacaad doontaan la baxa haddaan diinta uusan ku xumaynoon ilaahay subxaanah wa tacaala uusan diinkiisa ku xumayn muhiimaddu waxaa weeye waa in kitaabka uu hirgala wey dowlo dhan baan lahayn oo la cabaasiya oo na soo heshata dhowr boqoloo sano ummadda maamulaysa magac qabiil bay wadatay dan lagama gelin maxaa jira maadaama ay yihiin niman jahaadahaya oo halgamahaya kitaabka ilaahayna dhaqan gelin haya wa in kaanuu fi akarihim ay jawar ahaayeen dhan lagama gelin dawla umawiya jirtay oo ayadna mxuu ahaaye qarni iyo barh ka badan soo jirtay taqriban wax ku dhow qarni iyo labaatan sano inkastoo sagaashan san lagu ururiya khilaafadooda dhabta ah haddana wuu ku kaasaa quraabata qarnin ba ina haysteen waa la ogolaaday addawla cumaaniya kun sano wax ka badan bay adduunka soo maamulayay marka bilowgoodii ilaa xilligii dumaan loo fiiriyo kun sano waa dhaafahayaan taqriiban almuhim muhimaddu waxaa weeye ama magaca dunda qaado sharciyan waa inuusan magacu xumayn hadduu doono karaahiyaba ha noqdee mar haddaad sharciga dabaqayso waa iskaga ka hogaansamayna muhiimaddu waa sharciga inuu socdo wey tuulo yarna ha ka socdee tuuladaas waxaan leenahay dawlo wey waa imaaro hal qariyo allah ka dhigo ayib madiine geeli ka foofay bay gaaladu dhaceen geeli ka foofay madiine ee nabigu u lahaa bay cabdiraxmaan alfazaari iyo kooxintay soo duuleen afka jabiyeen oy raacigana ku dileen yacnii marka waad garanaysaa cumar wuxuu yidhi waxaan waardi iska qaban jirray madiina dhexdeeda annagoo ka baqayna meleg min muluki khasaan oo nagu soo duulahayo naloo sheegay madiinay nabad ku fadhiila'ayeen wa maca daalika meesha doonaan bay u ninkay daanana fooday gelinhayaan kitaabka ilaahayna waa soconhaya waa deghaya maasha xuduuddan laska jejeexanaya waxyaabahan wax salla ah. marka keliya haddaan ku habsanno kitaabka ilahay baa ka istaagi ree marka hadday ka amarqaan iyagaa go'ahay intaan soomaali kale la gaarin yani waa intaas hawshu sharcigu inuu fulo un baa muhiim ah ninkii doona hanugu fuliyo ayb fabayana allahu tacaala hada bayaanan shaa'ica xataa wadaadduhu waxay ka hadleen markay eh, axkaamta fuliddeeda ay ka hadlaayaan haddii nin gaal ah oo waddan haysto oo xukuma qaadi muslima u magacaabo uu yidhi muslim axkaamta islaamka fuli oo shacabkan bulshadan rayadka ee hoos jooga ee aqaliyada muslimka ah sharcigooda ku maamul u yidhaahdo oo gaal magacaabo oo tawliyadu uu gaal iska yeesho qaadigaa ma ansaxayaabaa leeya maxkamaddaa ka warrab walaaduhu ku kala jabeen waxay dhaheen mar gaalba ha magacaabee qaadigu iyo xaakimku xaakim fiican oo diinka nagu maamuli ma yahay haabaa layidhi facala ra'si walcayn bay idhahdeen ujeeddada haddii la helay dariiqa xun ay soo martay wax dhiba ma lahay istaageen wadaaddana waxay leen socon mayso in gaal annaga walaaya uu noo dhiibo socon mayso taa ma ansaxayso laakiin haba magacaabe hadday muslimiintu ku qancaan oo muslimiintii meeshaa joogaay dhahaan gaal hebelow ma noo magacawday qaadi hebel ah waa diidnay ka kac wey hadday dhahaan waan yeellayna oo iyagu ikhtiyaarkooda iyagoon la cadaadinin oon cabsi jirin ay qaadliga aqbalaan iyo xaakimkii waa saxiix bay wa huwa raajix ra'yigan dambaa xoog badan jiif qaadiga iyo nimanka hadda xoog inugu haystay meelahan inoo magacaabo amiirulmuminiin maykibaki ila mid jadiidaa yidhi waa amiirulmuminiin moykibaki waa amiirulmuminiin isli bay ka soo baxday almuhim si kastabaa noqotee waxaan u jeednaa hadday muslimiintu aqbalano yeelaan ayagoon cidna culays aysan saarin qaadigiina loo magacaabay waa aqbalayna aima almaalikiya ayaa ka hadlay fii duruuf alixtilaal andalus waagee la qabsaday iyo waagii bariga ee waqooyiga africa ay gaaladu soo gaadheen sbaynki iyo burtaqiiskii balaayad ay yimaadeen masaa'il soo kordhoo nawaasil ahay culamadu ku ijtihaadeen ay fataawe ka leeyiin bay ahay ayib waxaasoo dhan waxaan oga jeedaa muhimmadu iyo ujeeddadu waxaa weeye sharcigu ha fulo kitaabka ilaahay ha dhaqan galo ayib fabayana allahu tacaala ilaahay wuxuu caddeeyaa haadaa arrinka in diinka lagu kulmo oo markaasi umarada la adeeco la maqlo bayaanan caddayn buu rabbi caddeeyey shaa'ican baahday ummadda wada gaadhay kaafiyan ku filan biwujuuhin e, wadooyin buu alla ku caddeeya oo min anwaaci lbayaani turuqda wax loo caddeeya ah qaababka wax loo sharxi waa loo caddeeya sharcan xagga sharci ahaan iyo waqadaran xagga ilaahay qadihiisa xukumkiisa uma oo in diinka lagu kulmo ah oon lagu kala tegin ah. in wulaadda iyo umarada iyo mas-uuliyiinta la maqla ah oo la dhegaysa si fiican haddana loo hoggaansamo waxay khayr ay sheegeen wuxuu noqday buui laa yucraf midaan la aqoonin cinda akari man duul badankii yadacii sheeganaya alcilma cilmiga dadka sheeganaya dadkii culummada sheeganaya dalabatulcilmiga ah ee fuqahada ah baabaan asalkan gajahalaa ah buuhi caamadii maxaad moodaa marka caama warkeedba jooji fa kayfa alcamalu bihi seebaa loogu dhaqmi buui waayahay haddayba culummadii dadkii sheeganaya cilmiga u nase sheeganaya ay juhaala ka yihiinoo asalkan aysan warba u haynin oo in la iskhilaafoo la kala tagoo la kala goostaba ay diin moodayaan sidee baa loogu dhaqmi leanna cilmiga horreeya shayga waa inaad suuraysatood faahantood garato bacda atasawuri waalmacrifa ayuu camalku suuro gala haddii camal wuxuu yimaadaa markii cilmi uu ku horreeyey fa kayfa alcamalu bihi wax kaloo hadda lagaga noqdo male qaybta ah ilaahay wuxuu caddeeyey asalkaani sharcanna waa caddeeyey qadaranna waa caddeeyey sheekh wuxuu oga jeedaa sharcan haddee aayado badan oo qur-aan ah soo noqnoqday oon in badan ka tilmaannay in ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa la qaato oo lagu kulmo wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu walaa tanaasacuu fatafshaluu idan waaطiicu llaha waaطiicu rasuula wa ulamri minkum waaطiicu llaha wاrasuul qur-aanku waa soo celceliyey wain tuطiicuuhu tahtaduu idan mar haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qaadadhigay oo uu faahfaahshay in diinka lagu kulmo oo mxuu ahaye wulaatul amriga la ateeco qur-aanku waa caddeeyey sunnaduna waa caddaysay wa ajmaca calayhi salafu saalix calaa dalik taana muran qiyaaska saxiixa jarigana waa taageeraya almaslaxa alcaama waalxikma alrabbaaniya taasayba keenaysaa waxaa ku yimid e, qadaran qadaran ilaahay wuxuu ku caddeeyey ummado badan buu ka soo sheekeeyey oo qur-aanka waxaa ku jira in reer banu israa'iil waagi hore ay fiicinaayeen oy wada socdeen uma اkhtalafuu min bacdi ma jaءathum اlbayinaa bagyan baynahum markay iskhilaafeen oy burbureenna in balaaya ka adeegtay oy ducafo noqdeen oy ummado kale addoonsadeen oo fircoon alla ku salliday oo balaayo kale lagu sii daayey oo meelo aysan u caymanin ummaddu marka intay wada jirto wada jirkan waa diini dantoodii baana ku jirta dhaqmeed qarannimadkoodii baa ku jira ummadnimadkoodii baa ku jira maalinkay iskhilaafaan ay burburaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala khilaafkan waa necbi o raalli kama aha qada ahaan iyo qadarna waa u baaba'ahayaan ummaddu intay wada socoto ayay markaas wax tahay taariikhda islaamka dib u fiiri mar kastoy muslimiintu iskhilaafaan waa baaba'an andalus iyo iyo mashriq baa labadooda ka jireen islaamka addowla alislaamiya fi lmashriq de dowladahi waaweynaaha umumiyiinta iyo cabaasiyiinta iyo ilaa yomina hadaa wax ka taagan yaha baqaayaadkoodii inkastoo islaamka bari ka yihiin kuwaasi ayib hadda joogaan ka hadlaynaa iyo dowladda andalus hal imaara hal dowlay ahaayeenoo nimankii reer banomeeye jabaya cararay cabaasiyiintu jabiyeen firarkoodii baa halkaa dowlad kale ka asaasay cabdiraxmaan adaakhiliga raggiisa baa mesha wax ka asaasay waad garanaysaan saqr quraysh ninkii loo bixiyey ayib ee cabaasiinlida ka daba tago faraha ka qaada yidhahdeen daan intaan bariga eh, caalamkao dhan ka saaray ay badaha intay gooyeen nimanku ay andalus galeen oo halkaa wax ka amaamudeen nimanku waa qaraabo waa niman qureysheed waa niman ilma adeernahay faraha ka qaada buur saqru quraysh baa loo bixiyey gorgarka qureysheed waa tegey waa duulay intu baqdaad ka duulay wuxuu ka degay andalus iyo isbaan ka degay halkaasuu dawlad ka asaasay waa gorgor dheereeye wey ha la daayo faraha ka qaada yani iyagoo isbaabiinaya haddana nimanku niman cahdi iyo ballan iyo muxuu ahaaye ragnime ku jirto shahaame iyo nakhwa iyo najd islaan labay ahaayeen kuwa maanta jooga laakiin ninkaad isku dhacdaan gabadha kuwa caymin maayo gabadha koobka biyaha ku cabaysu kaa jabinaya iska daawo ninkaas mar hadda waa waxba kaaga tegi maayaan almuhim dowladdii andalus baa burburku u horreeyey ku bilowday maxaa keenay way kala jabeen way iskhilaafeen markay dowla islaamiya umawiya fi اlandalus daciiftay dacfiga kow waxaa keenay madaahib mukhtalifa ka bilaabatay baطiniyo iyo shiico iyo balaaya ka bilaabatay daahiriya soo booday maalikiya mutacasibiin waxay noqdeen mutazamitiin ah oon aqbalaynin ra'yi kaloo mukhaalif oo ninkii khilaafa qaadibabaa toogan hayaba baashu way kulaatay waagi dambe jawaray isu bedelaan boqoradii nimankii halgami jiray intay cawluhu weyneedeen bay dhaqaaqi waayeen reer yurub oo dhan baa u tashaday oo ley nimankan uun kadeedka ahee intay haldoon ku yimaadeen haddana na qabsaday aan iskugu tagno bobabkii baa dagaal ka qayb galay way baabeen waagi dambe waxay gaadheen labaatan iyo sagaal dowladood fil andalus oo badankeedii inta damba lagaba qabsaday badankeed in yar bay labaatan iyo sagaal dowladood ku gaadheen labaatan iyo sagaalka dowladood waxay ahaayeen mutanaaxiriin mutanaafiriin nin walba nin kale inuu baabi'iyo doonahayo markaasay kulli waxay calaaqa la yeesheen jarmalki iyo mxuu ahaay bortaqiiski iyo sbainki yaacahayee niman hormaan la odhan jiro yaacahayoo dhib badnaa waxoo dhan bay la yeesheen nin walba intuu bixiyo hadaayaada iyo siduu gaalada usoo dhowaysto ayuu ku qiimaysnaa maxaa jihaadkii bay ka fadhiisteen meeshii laisku galaba waa la baabi'inaya qolyihii muslimiinta leanno niman diyaarsama ma aha niman diyaarsama ma markay arkeen nin walba marka inuu sada iyo iyo gabaro bixiyo ayuu dan mooday ayagoo saa u baaba'ay waa ilaahay muraabidiin soo saaray yuusufna tashfiin baa ka gudbay muxuu ahaay baddan maraakish buu ka gudbay nimankaasoo labaatan iyo sagaal dowladood oo nin walba farta loogu yeedho bishiiba waxaa laga qaadaa intaasoo muxuu ahaay sadaa baad baad jizya jizya waxaa weye nasraaniya laga qaadi jiray kulligood markuu tegey wuu la tashaday nimankii nin ibnu cabaad la odhan jiray oo qiimo badnaa asagu maca waagi dambe uu nin xun noqday laakiin waagi hore nin fiicanoo dagaalama musiibu ahaa yuu la tashaday maxaan samaynaa reer yurub marka waxay aamineen ruux muslima ah iyaga loodin kara ama saacad la dagaalami kara inuusan jirin niman muraabitiin lema barbariyiin ah iyo afrikaan isku jiro afka duuban ayaa ka gudbay muxuu ahaay marocco ka gudbay iyo tunis way tageen dagaal baa foodal isku geliyey markay maqleen ree yuru muslim waxaa yimid madow oo afka duubanoo carab addaan ahaynoo geel sakaraada iyo farda nuxuusa wata iyo ula dhaadheeroo warma sakaraada ayagu waxay samayn jireen shayaadiin bay ahaayeen waxay soo gashan jireen bir halmad waxay gashanayaan muxuu aan dhaafay aan waran ka dusaynin labada indhoodba nin ka soo jeeda zurad baa la odhan jiray bay xidhan jireen biro waxay wataan lafaha jabiyo hadday kugu dhacaan adiga digaandigaha noqonayso niman xoog badanna waa ahaye muslimiinta andalus mar hadday baabeen oo goojiyeen muslim kasta inay laqi karaan bay moodeen dagaalkuu reerfoodda la isgeliyey ba asagoon soconin iyaa nin reer yurub oo taagan la waay markaasaa ninka abbaandule wate la dhaawacay isagoo dhaawacu ciidan dhowr boqol ah oo aad difaac ugu fiican buu la cararay wuu holeelo wuxuu tegay caasimaddii qashtaala wadankeedii buu tegey u dhaartay wuxuu inta ilaa ciidan la isiiyo aan ku baabi'iyo nimankan soo tallaabay badda ee addoommiyahan addoonsanhay raba inay iga sii daayaan ilaa la isiiyo biyana cabbi mahayo haweenayna u galmoon mahayo weer cad buu weer gudan buu boobabkii yurub oo dhanba waxay yidhahdeen ninka waa in loo gurmado markaasay reer yurub wax iskaga yimaadeen meel kasta wahum min kulli xadabin yansiluun markay culamadu tilmaamayaan qaabkay usoo gurmadeen buurahay ka soo daateen shan boqol oo kun askari bay isku keeneen fii yowmin waaxidin yuusuf ibnu taashfiin iyo raggiisu afartan iyo lix kunoo ciidamo la soo gudbay labaatan kun ibnu cabaad iyo nimankii fuqahadii ka noolaa andalus iyo qudaadii baa soo yabyabay ciidan lixdan kunoo laga horgeeyey shan boqol oo kun macrakatu zulaaqa macrag loo yaqaanaa ka dhacday faasila lagu kala baxay saddex maalmood iyo saddex habeen bay socotay madaxyaheedii waxaa laga dhigay buur weyn markaasaa intii manjaniiq ninka lagu qaaday baa lekadul adi ninka muslimkaa ah. waa la tiriyey boqol iyo labaatan kun bay nafta ka gooyeen muslimiintu maalinkaas boqol iyo labaatan kun oo askari inta kalena waa qabteen ragaan labaatan iyo dhowr dhahin baa ka badbaaday wax la qabtay iyo wax dhintaa laga dhigay halkaa markay marayso waxaan oga dan leeyahay oo haniimadii iyo gaala jabtay oy muslimiintu kulli wada farxeen oo meel kasta xabad laga riday iyo mxuua manjeeq laga sii daayo oo allaasku baxahayo oy naftu soo gashay andalus yaa shaydaan kale meeshuu ka sabtagay yuusufna taashfiin dowladd buu ka soo amaamuday mxua muraabitiin caasimadeedii baa shaydaan kalaa weeraray shaydaan kalaa khilaaf abuuray oo damcayba intuu maqan yahay amiirku ee muslimiin u gargaarahayo ee jihaadka ku maqan yahay inuu manjaxaabiyo khilaafku siiisuba qadaran wuu kutusahaya dhibka jiraad arkaysaa amiirkii in yaro wuxuu ka soo tegey xaamiya ugu talagalo inay difaacda muslimiinta laakiin aan weerar badan geli karin oo magaalooyin kooban uu dhigay ciidanka badniinka wala soo laabtay haddii culumadu waxay leeyihiin maalinkaas yuusuf ibnu taashfiin iyo muraabitiin aan xarbi daakhiliya aan caasimadda lagaga furi lahayn maanta yurub oo dhan muslimiin bayna ahaan lahayd le'annoo tabar waxa dhami ma jirinba lix bilood ciidanay ururinhayeen baa khilaal alaaa ayaam lagu leefay niman muraabiطuun aan gabanin oo dhudhuuban oo dhaadheer oo madmadow oo afka duuban indhuhu ka soo jeedaan ayaa helay gaalkii fiidhe intuu sumajiir hayaaba madax lagaga deghayaaba waa wiil fudud wey sidii subxaanaa la iskugu duubay waa dhammaadeen eber marka khilaafku dhibkiisuu leeyahay khilaafku waa qadaran sheekhu saasuu u jeedaa markaynu madaysnayn saasay hawshu ahayd waa baaba'een mar hadduu imaam ka soo tego oo xarbi daakhila uu ku furtay reer muraabiiinsa iyo xarbigii daakhila marna u eh, daminhaya marna ay andalus u difaacayeen bay ku baabi'een muwaxidiin baa ku soo baxay shayaadiintii tuugta ahaye marka hore yidhi ashaacirana waagi dambana gaalada noqdayba badankood in badanoo ka mid a ah. ee xagga u wareegay muwaxidiin la baxay iyagoo sidaa ah in badanoo ayaa ka mid aha waxaa ku jira umrawan wanaagsan baa ka mid ahaa waagi dambe iyaguna waa duuleen waa difaaceen in badan meeshii muraabiiin ay tageen bay ku dhowaadeen khilaafkii baa ayagana ku bilowday balaayaa ka soo hoosbaxday dawlad muriiniyaa timid ayaguna andalus bay u gurmadeen ilaa ay badan dib u qabtoon muslimiinta badbaadiyeen ayaguna khilaaf daakhiliha kaga soo baxay afrikada waqooyi meel degta meeshu ma ah nin walba markuu xagga u dhaqaa xagaldaacin baa lagu samaynaya markuu alsuldaan cabdilxamiid turkiga cumaaniga ahaa uu yidhi muslimiinta aad midaysa aljaamica alislaamiya aad samaysid muslimiintana aad isku xidhid turkiya ilaa wuxuu damco inuu isku xidho bayt alxaraam tareen isku qabta tareen anqara intuu ka dhaqaaqa istanbul taga dimishqa ilaa hindi taga ayuu ugu talagalay inuu sameeyo oo mis isku xidhnaadaan kulligood carab baa kala geysay iyo ingiriis meeshuu dhisaba waa lagu dumiyaa ingiriis baa soo diray iyo talyaani iyo faransiis khilaafku waa saas jaamaca alcarabiya waxaa loo asaasay inaysan soo noqonin hee ingiriis baa asaasay inaysan soo noqonin alkhilaafa alislaamiya aljaamica alislaamiya la diidan yahy waxa l aljaamica alcarabiya islaamku ha israac caraba weli israaci mayso ilaa u islaamku israaciyadna socon mayso idan khilaafku dhibkaasuu leeyahay saa darteed dambe ayagii markii la arkay muraabitiin qisadii hore dib aan ugu noqday inay soo niman xoog leeyihiin oon foodda la gelin karin nimanka labaatan iyo sagaalka andalus muluku tawaa'if loo yaqaana ee shayaadiinta y waxay ka baqeen dowla muraabiiin hadday sidan kusii xoog badnaato inay andalusba la wareegaan ayagana waxaan gacantooda laga bixiyo bal doqonnimadooda u fiirso duruu waxay bilaabeen inay la xidhiidhaan alfonso sadis ninkii gaalka ee shaydaanka ee rayrube muslimiinta baabi'in jiray ay dhahaan annaga kula qabanayna intuusan noqonin aan kula jilcidno muraabiiin waxay sameeyeen khilaafa alislaamiya alcabaasiya fi bagdaad bay la xidhiidheen dhanbaa la u direen wastaftawa alculamaa alqaadi abubakr bn carabi ayaa su-aalla weyduulay maxaa nimanka muluku taab labaatan iyo sagaalkan dowladooda yaryarka duwaylaadkan sakaraadka ah maxaanu ka samaynaa haddaan muraabitiin nahay ma u gargaarraa oon waan la gurmanaa besa mise intaan isku keennaan midaynaa oon kadibna aan madaxweyne u samaynaa ama kulligoodba waxaan ku soxinnaa alkhilaafa alislaamiya fii baqhdaad oon wakiillo annagu u nahay haddaan nahay reer muraabitiin amud alhazali xuja اlislaam mowqif lagu mahadinhayo aad iyo aad loogu ammaanay buu qadiyadan ka leeyahay isagoo lagu caayo mawaaqifahu اljihaadiya aad loogu duray oo kitaabka dhan ixyaa culuum اddiin uusan kitaab uljihaad ku sheegin oo xuruubu saliibiyo ka socday shaam ka socday isagoo joogo uusan mushaarakaynin oo werdi uu khalwo meel la galay uu la fadhiistay laakiin muluku tawaa'if maalinka hawsha cuslayd fatwo dheeroo la yaqaano muxarab ka leeyahay wuxuu labaatan iyo sagaalku waa in dhulka la dhiga buuri kulligood hal khilaafo waa in laga dhigo oo hal maamul oo ka amar qaata idinka reer muraabitiina idinkuna aad ka amar qaataan alkhaliifa alcabaasi fii baqhdaad intaa ninki diida dhiiggiisu waa xalaal buuri yuqtalu fi اlxilli wاlxaram fatwo dheer buu ka leeyahay fatwada waxaa soo guuriyey ardaygiisa alqaadi ibni carabi abubakar baa soo guuriyey culammadii mashaariqaan la xidhiidhnay buu ninka noogu qiimo badnaa ee lagu kalsooni badnaa abu xaamid buu banay walahu fatwa muطawala muxarara wa haadihi rasaa'il ibni carabi manshuura ku tahay alqaadi yacni culummadu ma ogolayn qaybsanku lanno qaybsanku waa ku dhammaaday uu ku dhammaynaya ebir hadda maxaa ina haysta intii yaraydee muxuu ah buqcadii shanta gees ahayd laba laba waa horaan ka samarrayba ishii noo biciriraysay ee muxuu ayadu ee soomaali galbeedna wadaadada fatwada in loo geliya axmaaro male zanaawi lagu martisooro tagtay taasi mid meeshan ku taallan waa ah horeyno ka samiray saddex baan yaa allah ku wadan saddexdii mid faransiis baa la hadhay labaa soo hadhay labadii hadda maxay maraysaa laba in waxaa la go-ay puntland iyo somalilan in yar baa soo hadhoo fawdo ahayd intii fawdo ahayd hadda waxay maraysaa imse dowladood ina samriya maalawed midba magacaabeen hiiraan laan la yidhaahdo miyuu joogaa maalawed midbay magacaabeen ximin iyo xeebood maqlayseen ayagoona muxuu ahaayey iisoo qabo gelmudug waad maqlayseen jubbaland oy harti iyo absami iyo ku heshiin lahayn maraaxaan ku heshiin lahayiin ilaahay subxaanah wa tacaala ma heshiisiiye ayadoona ku dar khilaafkan noodana moogta inay weligood is haystaan oo waxba ka socon waayo ilaa islaam ka istaagaya nidaamkii baan ka oga jeednaa way u socotaa meel kasta waxaasaa laga wada waa in la qaybiyo kulli kulligoodna adisabaa looga taliya wadaadka ogaadeenaya qolyahan absamo ku rafaadeenay dhaqaalawo uruuri yurub galbeed ay wadeen hadda adisabuu joogaa axmed madoobe adisabuu hadda jooga oo looga yeedhay kulli halka waa inay tagaan awsha inaad la socotaa wey horaanna axmaarada xidhiidh bay lahaayeenoo xaqaaqi lahaayen wey haddana xaggu jiraaba isweydiiyo qolyaha ogadan weydiiye oo weliba reer cabdilla weydiiyo reer warfaa waa wareer wareera moogtahay laisma wareeriye waxaani wa waxaa weeye meeshaan waa meel lagu baaba'ay ninkaa kursiga guduudan ku fadhiya ee ma la ninkan soo booqanin oo aan sheekhii abiid dhiinon madaxa ka soo dhunkanin waxba u socon mahayo nimankii diiday ee yidhi waanu diidnay aakaa naga soo horreeyana waa nimanka ishayaan ma tahay mise ma aha intaas way warku yaa la islugoynin wixii kale waa sheeka baraley waxaad dhoobtaan buu iska fashilmi ogaadin wuxuu qarqariyaba waa iska dilaacday waa iska dilaaci bannaanka iska iban markii inuu rabbi uusan ku ceeban ilaahay ka bari subxaana wa tacaala sanadkan sanad la ceebabhayo weeyo oo nin walba fashir maayo inaan lagu fashirin kuwii ayagoo iska raaxaysanhaya oo baabuurtoodii iyo guryahoodii arkudhayshug u shidanyo biyaha qabowla-ag dhigahayo oo iska raaxaysanaya laga waayo war ka qaada mujaahidiin dhiiggooda uu qulqulaya faraha ka qaada oo masaakiintan cid u gargaari iyo cid u kaalmayn iyo cid u gurmayn midna aan lahayn ee alla keligii ku xidhan ee kuruus mislas uu ku socdo oo koodii meel dagan laga helaba dhagax lagu fadhiisinhayo ee diyaaraddu garaacaysa mid bad ka soo duushay mid meel baas ka timidba oo nimankan faraha ka qaado ninka uxutarigaha u duceeyo laakiin dacaayadda iyo faahkaysiga iyo muxuu ahaaye shaahku cabidda ka daaya oo manaabirtan yaan laga weerarin nimankii laga keri waayey ilaahay wuxuu ku imtixaanay nin gaalo u xarooda inay difaacaan casar dhee nin xarooday wixii sacadi oo gaalnimo dhex fadhiisto asagoo ku soo indhacad inay naftu kaga baxdo difaaciisii maba xajin kartide nimaa difaaci kartaa ma ahe kii asagu difaacaan kaaga baahanayn ee wuxuusu bannaanka yaallay u tunnayd budadiisu ee iska caddaa baa lagaa karla hooyo dhiil aabbo <laughs> mxuu ahaa aabbo hooyada ii dhabadho waxaan waxba adig kuy ana wax itarhaya maxaan dhahaa wiilka dhiilka u buuxiya intaa aab hooyo ii dhaboodh adigana waxba ku yeeli mahayo ana waxu itarhaya marka caanaha la qaybinhayo carruurtay far badan tahay hebel dhiilka ha loo buxiyo hooyo aabbo ii dhaboodh intaasaa laga waayey war nimankaa jihaadkooda waa jihaad xaqa wa ahlu khayr ha la taageero bini'aadam way akhdaa waa leeyihiin laakiin khayrkoodaa ka badane soomaaliya ka warqabaan ka weynay hadda ilahi wuxuu ku imtixaanay nin xaar gacmaha ku wata oo bakhti qaniinsan inay difaacaan waa imtixaanka socdo way ishar wadaadihii muxuu ahaay ayaguna ee eh, puntland joogay baa jooga laga waayey shib hadda afkii baa juuqdi gabay atan baa ilaahay ku salliday warkaasa hadlaa waa yahay waxay bakti difaacaanba waa dhaqaajin la'yihiin maraykan baa laga fadhiyi waaye kuligu jooga soomaalida ictisaab markii laga fadhiyi waayey waxay u yeedhaanba michael halkanuu ka tegay ururuf masaa'idkii abubakr sidiiq iyo ictisaamku lahaynba muxaadara ku qabtay uu leeya aan ka wada tashanno sidii loo baabi'in lahaa muxuu ahaa argixisada soomaaliyeed iyo shabaabka loo baabi'in lahaa loo jaray ama la damaaciyo in loo jaro way iskaga soo carareen soomaaliya aadeen tagaba waaba tageen badankood yacni waxaa weeyaan sanadkan maanta ah, allahi oo la kala miiranye meel la khayrraacin bay maraysa in la in la kulmaayo oo lagu midooba xaqa waa sharci waana qadar iyo qado ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii la khilaafana yacni qadarna waad u baabi'i sharcanna waad u baabaaday ba <clears throat> haddii الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون إلى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أصل كأفراد شيخ كسو شيغي كسو شيغي أصل ككوبات التوحيد ومحاربة الشرك ورقيمة بدن وي أصل كلابات الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه أصل مهم وي كي صدحات السمع والطاعة يعني أصوشا يرك أنيك آمن التفاصيل شيدون حقوق قاطع يدوا دين تبا كدر دين تبا كدر هوشا أيضا أصل كأفراد bayaanu اlcilmi wاlculamaa cilmiga dhabta ahaa ee aakharihi adduunku anfacaya in la caddeeyo iyo walculamaa culammada rasmiyiinta bimacnaa rabbaaniyiinta ee ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu dhowaynaya dariiqiis iyo walfiqhi fahamka diineed iyo walfuqaa nimanka diinta fahamsan iyo wa bayaani man ruu cadaynti bayaanu man tashabbaha bihim isku ekaysiiye culummada walaysa minhum aan culummana ahayn faqiihna aan ahayn shaydaan weeye laakiin shar culimeed buu qabaa alimaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu leeyahay khalqiga ama basharka ambiyadaa ugu fadli badan ee rususha ayaa ugu khayr badan waxaa ugu shar badan man tashabbaha biاlأnbiyaaءi wاlrusuli walaysa nabiya walaa rasuula afضal اlkhalq ninka iska dhigay asagu inuu yahay laakiin aan ahayn waa sharu اlkhalqi wey mutanabi'iintaadi muslimat اlkadaab iyo aswad alcanasi iyo muxuu ahaaye tuleyxat alasadi iyo muxuu ahaaye sajaax inkastoo waagi dambe iyadu islaamtay intii markii lasoo qabtay ay toobad keentay waxaan ka hadlaynaa mutanabi'u ninka asagoo nabi ahayn ama aan rasuul ahayn been sheegoe nabi baan ahay waa sharu khalqi dadku isku shabahayna waa afdalu khalqi caalim baan ahaa tidhi diinta yaqaano faqiih oo gaamuray oo caalimu oo xugmiy xalaaliyey jaahil dhaga waaweyn oo laa yumayizu kuucahu min bucina waa min shari اlkhalqi baa ta xadiidkii dheere aad garanaysaan buu sheekhu macaanidaa kala baxay ibnu taymiya hawshaas baac dheer buu naarta dadka u horeeyo lagu shido waa saddex caalim nin muxuu ahaay cilmiga bartay laakiin wuxuu u bartay liwaqaala lahu inahu caalim bimacna qur-aankiibu bartay diintiibu maxaa lo waa qaari waa caalim ha la yidhaahdo awalu man tusacar bihi min naar weeye kow nin jahaadoo halgamay ilaan jihaadku waa acmaasha diinta bacda tawxiidi billaah camalku u fadli badan wey waxaa la tartansiya asaga salaada leannu axaadiistaa sidaata iimaanun billah uma aljihaadu fii sabiilih axaadiid kale iimaanun billah uma asalaax axaadiidii baa xoguu hadday salaaddu ka hormarto camal kaleoo ka hormari kara lama arko aan tawxiidkii iimaanka ka ahay mujaahidku wuxuu ahaa musharaf mucadam mukarama cinda allahi subxaanahu wa tacaala laakiin hadday niyadu ka hallowdo ikhlaas darro intuu ku dhaco uu riyaa iyo sumco u dagaalamahayo waa awalu man tusacaru bihi jahannam sidoo kale ninkii deeqsiga ahaa in wax la bixiyo zakaadka sadaqaadka qaraabo xidhiidhinta khayr sala wey laakiin ha lagu yidhahda hebel waa deeqsi intaasuu isgoynhayaa oo qaطuc ma aha haddaad u waxayso wixii ayadna waxaad saas yacni shayga qiimaha badan ee wanaagsan cinda allahi waa fi sharc ku qiimo badan ninka isku shabbaha asagoon ahayn shuqulla aan ku lahayn oo ay hawsha aysan dhab ka ahayn waxaa weeyaan wuxuu noqonayaa kuwa u liituu noqonaya waqad bayana allahu tacaala ilah wuxuu caddeeyey hada alasla asalkan uu caddeeyey in la kala bimacnaa waxaa weeye cilmigu waa labo cilmi diini ah oo cilmu shariica ah iyo cilmi dunyawi ah cilmiga diiniga ee sharciga ah in la caddeeyo waa waajib oo aad barato waa diini waajib ku saaran wey kaasaana aakhara ku anficood ku dhaqanto midkan adduunyada ah asagu maqsuud ma aha cilmiga dunyawiga ah maqsuud ma aha waa wasiilo hadduu dariiqi ilaahay kuu hogaaminayana waa khayr hadduu shar kuu hogaaminayna waa shar hadduusan sharna kuu hogaaminin khayrna uusan kuu hogaaminina waxa waa laqwi iyo bilaash iyo wakhti dhumin weeye ima an yakuuna mxuu ahaayey wasiilata ila annaar aw wasiila ila annaar inuu wakti dhumis iyo maalaayacni labadaa mid saddexdaan buu noqonaya cilmiga laakiin sharciga ah asagu maalaayacni ma noqdo wakti dhumisna maqno ama naar buu kula aadi ama mxuu aha jannu kula aadahay naar wuxuu kula aadi waad ka been sheegtay asagu waa fiican yahay fii daatihi laakiin adiga ay kugu dhammaatay idan marka cilmigii diineed iyo kii adduunya in la kala saro waa muhiim caalimkii dunyawiga ahaa iyo caalimkii aakhira in la kala saro waa muhiim jiddan caalimka dunyawiga waa ninka diintan inuu ku inuu ku gabraarto doonahaya gabraarasho waa taqaanaan bay la tahay intaanba wuxuu u bartay iyo xoogowgan cilmiga iyo fiqigan iyo howlahan inuu ku gabraarto ku shaqaysto caamada ku baadho oo koobka shaha lagu siiyo fadhiga looga kaco sheekhaba la yidhahdo intaasuu doonahaya haddii lagu ziyaaraysidna xooguu ziyaaro uu ku helo haddii jaamacada mushaar laga helana xooguu mushaar ku qaataiya raatib ooma baraninba ilaahay inuu ku caabudo subxaanahu wa tacaala allana uu kaga cabsado ummaddana uu ku anfaco kowna jahli u laftiisa kaga badbaadiya naarba qasadkao dhan baa ka hadlaabay man tacallama cilma mima yubtagaa bihi wajhu اllah xadiid fara badnayd liyubaahi bihi اlculamaa aw liyasrifa wujuuha الnaasi ilayh xadiid kale wuxuu leeyahay waxaa xaaraan ka ah laa yajidu carafa aljannati yowma alqiyaama ama caraf aljanna jannada riixdeeda saxansaxadeeda ma helo udgoonkeeda inuu galaa iska badaaye leanno wixii buu leexiyey nabigu in badan buu ka hadlay in aakhiru zamaanka diinta iyo sharciga loo baran doono arrimo adduunyo maxaa baad ka sheegi mustashriqiin gaaladii baad baratay diinta islaamka gaaladii baad baratay toronto waxaan arka kuliya daraasad islaamiya jamacadda weyn ee toronto ku talle gaaladu leeyihin qismi waxaa ka mid ah daraasaad islaamiya gaal yahuudi ah wuxuu daraasaya sunna abi daawuud muqararka ardaydu ay qaataan macalimiinta bixiya waa gaal yahuudi ah mid nasraani ah waa noocaas mid islaamka sheegto laakiin mulxido zindiiq ah bay isku dhex yaallaan abu daawud buu sharxayaa muxamed kaana cabqa xiinamaa yaquulu moxamed haada inamaa yacni kada wakada wakada okaasa nin carbeed oo caqli badan oo dejiyey siyaasad lagu noolaada ilaa qiyaami saaca buu ka soo qaadahaya kama soo qaadaya rasuul ilaahay u waxyoodo hawshan loo dhibay inuu yahay mubaliq can illaahi subxaana wa tacaala wixiiba carruurta lagu aqrinaya gaalaaba diintii barata iska badaan marka zanaadiqo kale zanaadiqat lislaam niman loo yaqaanaa jira oo masar ku badnaan jiray iyo bakhdaad iyo kufa dhoobnaan jiray ayib hadda maxaa soo baxay caqlaaniyeyn casraaniyeyn niman xadaatiin la yidhaahdo mufakir islaami ah oo aad maqlaysa shaydaankii maalin dhow jaziira habeenkii u dambeeyey arbacadii hadda ay tii ka horraysay waxaa la keenay jawdad jawdad saciid in la yahdo yidhi mufakir islaami toddobaatan iyo siddeed jir tin madow ma laha waa waa bombash cad wey waa ciro wuxuu leeyahay jihaad ninka aaminsan waa mushrik man yu'min bixamli الsilaax liyujaahida bihi mushrik weeye mukhalladun fi الnaar muxbiطun camaluhu waa muxbatun camaluhu ninka asagaa ah. camalkiisina u dhammaatay wadaad kaloo naadira tamiim baa asna ka dhawaaqahaya hade mxu urdunoo la dagaalamaya macad ninkan meeshan taagaha hade in la gowracay ahayd mooyeen hadal ma astaaga kanoo kale bilaa bisin in la gowracay ninkan ahayd jeegada laga soo bilaabo laakiin hadal nin anfaca ma aha ayb halkaasay baashi maraysa hadduusan mujaahid ahw naar yahay oo naar ku waarhayo muxbatulacamaal yahay yaa janno gelahaya adbal isweydii waayahay xadiidka bashiir ibn khasaasiya nabi maxamed buu anu imid bui kaasaan baayactu cala islaam nabi maxamed oo gacantiisu aan ku beeca kula gale maxaan ku beeca ku gallaa ii sharax bui waxaan beeca ku weliya nabaga u sharxay ilaahay baad caabudu walaa tushriku bihi shay-an salaadaad oogaysa ee kana soomkaad la iman zakada iyo sadaqaadkaad bixin waadna jahaadi bui nabi sal slam shantaasuu u tiriyey xunnabi allahu salaada iyo soonka iyo xajka igu daa buuri laakiin sadaqada iyo jihaadka anugu kuma jira buuri nabigu gacantu ceshaday anna beeca kula gelin maaya buuri falaa jihaada walaa sadaqata bima tadkhulu ljanna hadalka nabiga jihaad ma jihaadaysid sadaqana bixin mayse janna maxaad ku geli buur ordaska tag janna ma rabtidi xaaraan bayba kaa tahay inaad janno gashe haddaad marba jihaadkana diidday sadaqana diidday bima tadkhulu اljanna janna maxaa ku geli axmed baa soo saray iyo hayrkiiba xadiis xasana wey yani waxaa weeyaan ninkii halkaabuu taagan yahayba waa caalim baa lg mufaker islaami xadaaiyiin niman baa hadda waxay u sacaynhayaan culummo sheeganaya inay islaamka intay qawlaba ku sameeyaan ay maraykanka ka gadaan a aragtay markii la samaynaya mxuu ahaa buluketiga iyo shamiitada bahalkan buluketiga gacan laguma sameeya dhiil baa lagu shubaa baal afargees ah baa asagu eh, shimiitadoo qoyan lagu shubaa wax yarmu ku jiraa laga siibaa sawirkeeda wuxuu ku yaallay meeshud waxoo dhan baa soo fadhiisanaya idan marka waa qaala baa layidhahdaa jaangooye waa sargoynhayaa islaamka intii la nashnaasho la isku celceliyo oo la bulukeeteeyo aan maraykan iyo rayurub ka gadna ay leeyihin kadibna markay aqbalaan intaa yartee noo soo dhaan ku shaqaysano niman baa halkaa taaganba maraykan xu le aniga buloketikan raba garanaysaan kow waa in laga waayo waa kii la weydiiyey maraykan waxay dheen maxaa la yidhi islaamkaa rabtaan kee wey waan weeraranay annagaaba keenayna isagoo iib ehe noo sheega islaamkaad naga rabtaan jaziira laga weydiiyey annaatiq bismi wasaa'ir alkhaarijiya wuxuu ihi waxaan rabnaa islaam laa yu'minu biljihaad walaa yactaqid tatbiiqa asharica alislaamiya bas labadaa qodob hadday daayaan waan isfahmayna annagu jihaadka waa inay ka shaaraan mashruucooda labo tadbiiqu shariica alislamiya in la joojiyo bimacnaa xuduuddaa loo jeedaa ad wax kale maaha shariic iska inaad tukato waa lagu ogol yahay talabib waa lagu tukadaa inaad iska soonto waxaa waa lagu ogol yahay obama afurin haya dhowr boqoloo muslimiina maalin wey afurin haye mawqi baaka baa ku afurin haya waa wakiil cumraa idinka bixinaya kulligiin bakaalaya xaj miyay ahayd xajkii waa kaas ay ma fayl baad geysata adugu aywaay almuhim xajka iyo zakadaada iyo cumradaada iyo muxuu ahaaye salaadaada laguguma haysto hawsha laga hadlaya waa nidaamka siyaasiga ee sharciga islaamka u leeyaha la diidan yahay wixii rag laskaga dhicin lahaa dadna aad ku loqoli ilahayn raalli kaa o dhan baa laguu diidan yahay leanno salaadan berri waxa ku joji in lagu dhaho salaadda waan kuu daayey jihaadkii baad doojisay xuduuddii o dhan baad joojisay miskiin faraja jecsan baad noqotay berri waxaa kugu filan salaada ma tukan kartid maxaad ka dhihaadee boqorow waa baryo iyo mudaaharaad iyo calan la taagtaaga iyo waraaq qorqorid socon mayso abadan haddana berri soonka sidiisu waa idin dhammeeyey xuquuqul insaanku meel kaga dhacaya laba-iyo toban saac ruucaan biyana kabanaynin baadna kabanaynin muxuu yahay waa cadaab nafsi lama xuquuqul insaanka meel ka dhacda joojiya maxaa jira waa lagugu biyo keeniba lanna waxaa isku ma haysid cibaadaadkan fardiga ee baynaka wa bayna allahi subxaanaه wa tacaala wixii difaaci jiray waxaa weeyaan waa halgankii weeye oo waa tandiimkii islaamigaha oo waa shareecada oo waa siyaasadda maalinkii la waayo waa lagaa siibay waa shimbir baalashi laga guray wey shareecada islaamka laba dariiq baa lagu difaacaa yay xukamaa lmuslimiin yacni difaac khaarija ah mid daakhili ah addifaac adaakhili waa alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar hay-at اlxisba hay-at اlamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar alcasas nimanka loo yaqaanaya wareega habeenkii tuugta iyo aanshuxumada iyo midka vooda dheer iyo kuwa meelaha taagan iyo ceel suuqaba ka shaqeeya alxisba loo yaqaana waa booliska islaamka habeenka wareega hay-at اlamri bilmacruuf kulligiinba ah wiilka inoogu yaray adugu waa hay-at اlamri bilmacruuf alimaam الnawowi fi sharxi muslim wuxuu yihi caamayga jaahilka ah masaa'ilka iska waaweynee daahirka ah xisbu ka noqon kara ya'mur wayanha lanna waa macluum min addiini bidaruura masaa'ilka daqiiqa ijtihaadka u baahan baan u daynaynaa muxuu ahay ku waaweyne xisbada kulligeen baa wada xisbo wada boolis ah waa alamna daakhili ariiqa labada lagu difaaco waxaa weya waa aljiha alkhaarijiya wa aljihaad fii sabiili illah jihaadkun waa ima waa dafci muslimiinta la difaaco ama waxaa weeyaan waa ta'miinu turuq iyo in miinada laga qaado waddooyinka mina xabaalm ogta gaalada in la baneeyo islaamka u socdaay waa qulqulahayaa miinooyinkii iyo muxuu aha filginada meesha ku xabaa in la meesha laga saaro wey labadaa marka la waayo gaalo waa ogyihiin tadbiiqu shariica ninkaan aaminsanayn jihaadna aaminsanayn waa muslim aan isfahmi karay dheh jaziira waa dhib badan yihiin waxay dheheen tusaalena siiya tusaale xaggee wuxuu waxaan rabnaa islaamka south africa iyo islaamka anqara waxaa la yidhi soo afrikan waa fog tahay anqarana waa caalam kale caalam alcarabi wax ka sheeg jaziira ka hadhay mayso xadhan waxaan u baahannahay maxamuud taha oo kalaan doonayna ninkii suudaan lagu dilay siddeetan iyo kow murtadkii xaaji nuur uu ku tukaday ayaan rabnaa islaamkiisi shaydaan zindiiq oo culimmadii reer suudaan waagaa isku raaca inuu murtad yahay oo la dilay waagay xiniyaha laayeen hadda waa la siibay madhalayskan baa ku tuntay oo xiniyaha ka siibay waagaasay ahay ninkiiba aminkan ninkan maxamuud taaha oo kale taaha xuseenkii masaariga ah zindiqa ma ah mid kaloo zindiq kaloo asna suudaani ah wey siddeetan iyo kogo waa aakhiru xaddu riddatin uqiima fi lcaalam alislaami xad riddoo caalam alislaami lagu oofiye kii u dambeeyey waa siddeetan iyo kowdi kama hada inaad wiilashan mujaahidiinta soomaaliya igu oofiya had iyo koorba muxuu hawlaha badan wada waxaan ka hadlaynaa kuwan jaamacadda carabida ka tirsan baan ka hadlaynaa almuhim waa in la kala saaro culummada iyo mxuu ahaayey dadka culma isku sheega ah ama culmo iska yeelka ah ee diinta ku aqdaamta markaas ku gabraarta ku shaqaysta waqad bayana allahu tacaala ilahy wuxuu caddeeyey hadal aslu caddeeyey fii awali suurati albaqar uu ku caddeeyey min qowlihi tacaala yaa banii israa'iila dkuruu reer bani israa'iilow waa yacquub dadka ka farcamaye udkuruu nicmatii alatii ancamtu calayhim aa idinku eh, nicmeeyey nicmooyin badan baa qur-aanka weliba suwar almadaniya lagaga sheekay yuhuud iyo reer banu israa'iil ilahay uu siiyey subxana wa tacaala mani baa la siiyey wadanalnaa calaykum alhamaama waanzalnaa calaykum almanna wasalwa fircoon baa laga badbaadiyey nabi muuse ilahay u gargaaray ayagoo la dulaysto baa ilaahay mxuu ahaay oo weliba firaq laga dhigay oo la qaybiyey ayaa nuriidu an namuna cala aladiina studcifuu fi lard ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون شيic baa laga dhigay oo lagu ciyaaray caalib ahaa mustakbir mufsid طاaqi اذهب إilى fircawna inahu طغى intii gacanta lasoo qabtay baa bannaanka la keenay barulأmaan baa la keenay ilahay baa u gargaaray intaasoo nicam baa loo galay la xusuusi kibir iyo shaydaannimay ka qadeen waagi dambe wawfuu bicahdi ballankayga oofiya ballankayga oofiya ilaahay uu la galay subxaana wa tacala badankood waxay ku sheegaan aayadda suurat lmaa'ida ku jirtay wa qaala allahu inii macakum lain aqamtum الsalaaةa waaataytum الzakaata waaamantum birusulii wacasartumuuhum waxaa u dembeeyey la ukafirana cankum sayi'aatikum wala udkhilannakum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar ballankaas wey waa idinla jirahayaa oo waa idin gargaari oo waa idin nusrayn oo waa laydin naceen oo baraariya barwaaqa ku jiraysaan aqamtum الsalaa laakiin shard haddaad salaadda oogtaan wa aataytum الzakaa wa aamantum birusulii wa casartumuuhum ood xurmaysaan u gargaartaan garab istaag diinka alle markaad oogtaan annagana waxaa weya weydiiya waxad u baanaydeen uufi bicahdikum ballankiinni baan oofina la ukafirana cankum sayi'aatikum iyo jannadii ilaahay ballan qaadee wey hadaad ka soo bixi karto bixi weyd waa lagu kala tagay haddee wa iyaaya farhabuun ilaa qowlihi tacaala aayadda afarta ilaa aayadda afartan toddobaad ilaa toddobada aayadood baa lagu celceliyay arrinkooda reer banu israa'iil وآmiنوا بma أنزلت مصدقا لma معكم ولا تكونوا أوla كاaفirin bه ولا تشhتروا بآياaتي ثمنا قليلا وإyاya فاتقون waa la sii waday ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراakعين atamuruna annaas ilaa aayadda dambe la tegay intaaso dhan lagaga sheekeeyey dhaqankii looga baahnaa iyo abaalkii looga baahnaa iyo waxay ku aqdaamanhayaan xaqa iyo baatilka in laisku labo afa tu'minuuna bibacdi alkitaab wa takfuruuna bibacd qayb la rumeeyo qayb la diido nabiga sifaadkiisoo la qariyo nabigoo lagu gaaloobo isagoo yani ninku markuu caalimi wixii garanhayo waxaa laga doonahayaa inuu shayga asagu u horreeyo rumeeyo hadduuba mar ruux u horreeyo gaalooba u noqda ka war walaa takuuna awala kaafirin bih waa qadiyadii saxaabiga cumaan ibn abcaas aaqafi oo kale qoyskiisa reer aqiif carab markay islaamaysay qoyska u dembeeyey ahaayeen sanadkii tobnaad ama sagalaad bay soo islaameen aakhiru man aslam min qabail carab bay ahaayeen saxaabigan amiir looga dhigay nin yaroo lix iyo toban jiru ahaa nebi maxamedow mid aragtaabu tolkay waxay aqoon dhaama maya ijcalnii imaama qawmi tolkay aniga ii magacaw nabigu wuxuu ad magacaabanta adaa amiir ka ah markuu nabigu dhintay carabo kii badankeed gaaloobay wax yar mooye inkastoo wadaada nisbadaa diidan yihin oo leeyahy wax yar baa gaaloobay wax badan ma gaaloobin almuhim laakiin daahir nusuus carab badankeed inuu gaaloobay wey almuhim markay dabceen inay gaaloobin bay dabceen way ku biiraan carabti gaalowday wuu la hadlay waxaad yeelaysaan diinta marka la soo galayo qoysku u dambeeyaad ahaydeen buuri ceebtaa ceeb idinku dhacday haddana ha noqonino qoysku horbaxa inkaar baad qabtaane aakhiru man aslam wa awalu man kafar ka daaya buui maxaan samaynaabay dhaheen carab iyo aan abubakar isu dayna baraasugna abubakar wuxuu sameeyo aan xisaabta aynu fiirsanay ciyaarta qaabka u socoto hadday meesha gaalnimo laisku raaca gaalnimadaasad aadi doontaan buui ee waa u socotaanbe haddii laakiin carab ilaahay jabiyo tawxiidka quweeyo hadday iimaankiinibaad ku badbaadaysaan wuu la hadlay gaalnimo muusan fasxin laakiin hadal fiican buu ku yidhi inta waxaa weeye waxaad ahaydeen dadka u dambeeyey islaamnimo walaa takuuna awala kaafirin bih markaa dee abubakar intuu ku weyrxay murtadiin iyo mutanabbi'iin oo madaxoodii dhulka la simay oo dhiilkooda fur oogu shubay ayay dheheen me annagu xaggeen muslimiin waad fiicantiin buu dha abubakar aad baad fiicantii lagu xurmeeyey laakiin sirtooda waagi dambe fashilay abubakr inay dhaqaaqaan bay damceene anaa hor istaagay yaysan kugu hanjaba anagu maanan gaaloobin niirignagama afqurmin kulliganna waxayayuga nahay murtad naguma jiro waxba yan kugu hanjabin buui aroor bay damceen inay dhaqaaqaan kulligood maan dhan baan hor taagnaa abubakr wuxuu runtiiba haabay dhawaa runtii laakiin ilahi baana badbaadiyey hadduu khayr noo sheego aan ku raacnay managaa fiican masasagaa fiican idinkaa fiican buui yani gartuu saas iska bimacnaa shaygii tawxiidka iyo khayrkii ha ku kufrina yacni sheekhu ayadan wuxuu u keenay ninkii ilaahay intuu aqoon iyo diin iyo wanaag siiyey isagoo cilmigaa leh haddana sidii yuhuudeed u dhaqma waxa weeyaan waa yuhuud buu ku dhaqan yahay oo ku anshiyaa ninkaasi yuhuud baa inta ilahay wax kasta u sameeyey bay haddana kufri iyo edabdarra ka qaadeen wayaziiduhu wuduuxan waxaa u kordhinhaya wayaziidahu wuduuxan waxaa u kordhinhaya caddaan asalkan waxaa sii sharxo sii caddaynhaya maa saraxat bihi sunnatu sunnadu waxay caddaysay ee qadaadhigtay fii hada alkalaami alkaiir hadalkan dheeree fara badan albayni cad alwaadixi sharaxan lilcaami albaliid caammayga dabinka ah waa hadaluu fahmi karo wey caalim iyo nimaan caalim ahayn waad kala garan caalimu milla iyo caalimu dowla loo kala yaqaanaa marna caalimu dunya iyo caalimu aakhira loo kala bixiyaa ninka cilmigiisa iyo diintiisa aakhira ay u hogaamiyaan ee daacadda ah ee mukhliska ah ee xaqii ka run sheegahaya ilaahayna caabudahaya caalimul aakhira loo yaqaanayo caalim muxuu ahayey milla ninkii diinta ku aqdaanta ee boqorada ugu adeega ee diinta ka been sheega ee lejifyano bannaan ku dhaqma ee indhaha isdaba dhigahaya kaas isagu waa caalimu dunya ama caalimu dawla weeye shayaadiintana waa ku badan yihiin nin walbo cilmigiisa aan ku dhaqmin kana run sheegin yuhuud buu shabahaa nin walbuu cibaada dhaba aan la imaninoo muxuu ahaay bidac iyo khuraafaad ku kacana nasaaru shabaabay culamadu yidhahdaan uma saara wuxuu noqday haadaa asalkani wuxuu noqday aqraba alashyaai buu noqday diinta midda u qariibsan ee aan laga warqabinba asalkana ah in culummada iyo la kala saara caalim iska yeelka in diinta dhabta ah iyo la kala saara waxaan diinta ahayn ilaahay abaalkiisina aan laga abaal dhicin waxay noqotay buu hi aqraba alashyaai ashyaada midka loo la qariibsada lala yaabo wa saara alcilmu cilmigu wuxuu noqday walfiqu fahamki diineed huwa albidac wadalaalaat khuraafigii mushriga ahaa jahmigii mulxidka ahaa zindiiqii muctasiliga ahaa falsafigii baatiniga ahaa ibaaxigii aan diin lahayn xuluuliga ahaa baa lagu dhi waa awliyo karaamaad zanaadiqadii baaba ku haysataba ninkii muwaxidkaa ah ee mukhliskaa ah ee diinta lahaa qabta argixisada dhiigyacabka nabaddiidka khaarijiga takfiirka qabta waa saasba weligeedba sheekhu waaqicuu noolaabu ka hadlahaya hadi haddayna ka daran tahayba <clears throat> wa khiyaaru maa cindahum waxay hayaan ka u khayr badan waxaa u wanaagsan labsu lxaqi bilbaatil qolyahaasi cilmiga sheeganhaya laakiin bidca iyo dalaalaad iyo baadidiinba ka dhigtay wax u wanaagsanee laga helay waa labsulxaqi xaqoo lagu labo oo lagu qasa bilbaailbaatilka iska cad dadku way garanhayaan xaqa iska cadna lama gara laakiin marka laisku barxo markaas balaayo taallaa markii gaalnimadii l maslaxaa keentay maslaxaa keentay gaalnimadii maslaxaa keentay lagu yidhaahdo ayib oo jihaadkii in lala dagaalamo la baabilay xikmaa ku jirta iyo tacaqul iyo miisaannimaa ku jiro iyo tasarrux iyo taawurkaan la dagaalamayna iyo naz fatila inxiraaf baan siibaynaa allaso inxiraafkaan la dagaalamhay adaaba dhex fadhiye inxaabka la dagaalamaysa ninku mar hadduu guri eh, dhala ah ku jiro inuu tuuryo bilaaba ma fiicno nimankeenna aqaliyaadka ku nool iyo wadamaha gaalada ku nool ee baasabuuraha watee kamaandhooyinka niman bannaankaa taganoo xor oo ah ka soo horreeyo ilaahay caabudahaya eh, yaana isku tataaban haddii kale bawashu hoos bay u dhici hadday hoos u dhacda waa lagu kala tegahayaa <laughs> hawshaasi halis weeye ayb marka labsulxaq wax ka daran ma jiro shayga bidcada ama baailka waa in xoogow la suugayo rinji la mariyo xaq bulokaatiga marka liibin maxaa lagu sameeyaa ay cabdullaahi biyo fidlaa la mariyaa ama biyo dahabbaa la mariyaa ama muxuun dhalaaliya markaasay gabadhu ku khaldamay hadhow buu iska caddaanaya wixii soo saar ma ah guri sakaraadoo doqosh oo kala socda ayaa la dhihi annagaa kidhaysanaynaa usbuuc bil kadib igu soo noqda waa lagu riinjiyeen gurig markaad bildaga uu kaa dhaqaaqahayaaba ilaa riinji baa lagu mariyey in ruuxa baadil riinji xaq loo mariyo waa haw halays ah weeye waa hawsha u daran baadilka oo mutaxan dadku way iska garanayaan xaqoo mutaxana labama garanmareenba laakiin xooguhu marka laisku baxo lagu saliideeyo halis weeye shariif baana xaggee u socotaa maslaxaan wadaa oo axmaaraan saarahayaa halaga warsuga gaalnimu noo keenay iyo kuwo ka badan axmaaro ka dhib badanba oo marka saa loo taabto shacabkii masaakiinta duqaynhayaba oo doqomo ah oo xataa si wax loo gumaystama yaqaanba axmaaro dadka si loo gumaystay taqaanaa dhowr boqol bay somaaliya gumaysanayso sanoo way taqaanaa sida loo agaasima eh, gumaysigeeda ku doqonhoo aan <laughs> eh, meel laga marba aan aqoon qaalinku markuu eh, mxuu ahaa abaha baranhay waa taqaanaa ha shoofadhuu madaxa kaga imanhaya qaalinka geela waa taqaana ayib ee karmabaradka ah hashoo fadhida xagga damba mari mahaye madaxo kaga soo bilaabi darabudlu madaxa kaga qabanaya war waa sida hashii dhawaaq niman <laughs> ugandhiisa oo qaab wax loo maamula baan aqoonin <laughs> buu meeshii kaleo doqoma ah shacabkiiba waagi hore wadaadaha mujaahiin dad yar baa taageersanaa sidii la sheegahayo laakiin intay bm qaybinta bilaabeen oo suuqa xoolaha garaac oo bakaaraha qub dad kula masaakiin mid kaariiro wata madaxa fuji shacabka o dhan baa la ciloobay waa la nacay doqomo wey idan waxaan oga jeedaa wuxuu yidhi maslaxan keeni maslaxadii halkaasay la gashay maslaxa iyo sulxudaybiya intuu sulxudaybiya wareejinhayay janaqu iyo celinhayeen muxuu ahaayey iyo shariifku iyo ii sheeg ogaaskii ogaaskii diraad maxaa magaciisa ogaas bile <clears throat> intay celcelihi sulxudaybiya ay ku rafaadeen een ka dhegaysan weynay waa ogeydeen ibraahim baan ka dhegaysanayna haye shaaca markay dir iyo hawiyo ku xabeebteen sulxudaybiya oo laga dhegaysan waaye ma ogaadeen baan ka dhegaysanaynaa abada <laughs> waa saas waxyaabaha waxyaabaha xaqu sii waan la sii kala bixi waa un kala socon weli waa lays haystaa weli intan hadda sii socotay is baa sii kala bixi fidnada taaganee socotee lagu kala miirmaayo intan ku hadhi khabiidka iyo ayibka inay kala baxaan wey in yaroo dhuq ah oo nuxur ah oo dhuux ah markay soo hadho dhab oo mukhlisiina markaasaa nasrigu iman haya ilaa ay hadhahayaan nimankii danaha lahaa iyo muxuu ahaay nimankii jeebaka weyn ay hadhahayaan hawshu koba ma joogtaba faanole fare kama qodno waxaas dhan way kala baxahayaan in yaroo saafi ah buu rabbi u gargaari sidii reer beder allahuma in tuhlik hadihi اlcisaaba falan tucbad fi اlard ilaahu saddex boqol watee saafida maanta haddaad baabiisood quraysh u jebiso adduunka laguu caadi mahayay waa dhammaatay intanaan ka haya ilaahay waa ka aqbalay qoraysh baa mawdku ka adeegay malaa'ig baa ka adeegtay cabaas baa la soo qabtay dhab ansaari baa nabi anaa soo qabtay cabaas wuxuu ninkan gaabanee eh, ima soo qaban ninka nin cad oo weyn oo faras wata musiibo ah baa ay hor qooro madaxay ugu dhegay buuri malag weyn ansaari wuxuu nabi allow anaa soo qabtay nabi wuxuu uhi maye waa lagu gargaaray malag baa kuu qabtay iska kaxayso <laughs> yacni waxaa weeye hawshu ilaahay hawshu halkaa gaadho waxba socon maayo ayib way sii kala baxaysa wa saara alcilmu cilmigu wuxuu noqday aladii faradahu اllahu tacaala calى اlkhalqi cilmiga ilahay ku farido uunku inay qaataan wa madaxahu oo rabbi uu ammaanay cilmi waa maxay waa kitaabkii sunnada in la qaato bidixii midig midna aan loo leexanin in xaqa asaga aan lagu kulmo in muslimiintao dhan waa laga dhigto ilaahay dartii laisku jeclaado diinka la difaaco faara qabiilka diimeed iyo midka qoyseed ee cirqiyeed kulli laga toobad keeno hada huwa alcilm ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaa'a qaliila maa tadakaruun yacnii wixii la soo dejiyey ee diinka ahaa uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri faatabica muslimiintan waxaa lagu yidhi wa in tutiicuuhu tahtaduu idan kaasaa laisku ogaa waxaa la yidhaha abadan sheekhaadu muxuu yahay haddaad tahay ana muxamadiyu lmadhab lagaa dhegaysan maayo bur ba lagugu laf bixinaya sheekh ma laha madhab ma laha qabta laa madhabiyiinta qabta warma kitaabka ilaahay baa madhab u baahan abubakar madhab goonuu lahaa bakariyiin iyo cumariyiin maan hayna abad shaaficiinna socon mayso ayagan lagu xadgudbi maayo culummo islaanoo wanaagsan oo khayr badanoo diinka u khidmeeye weeyaan fahamkooda ha laga faa'iidaysto laakiin kitaab macsuuma la raaci ma aha waa khaldami karaan waa saxmi karaan saxooda ah fara badan khaladkoodaasa yar hase igu qasbinsanka iga gelin anugu shaafici fahamkiisi iyo maalig iyo abuxaniifi iyo axmed baan ka faa'idaysan culummo aan ixtiraaman u ducaynhaya wey laakiin kuma qasban inaan dabagaro abubakar baan fiilada ku xidhaadan doono abubakr baan ka dhici cumar baan ka dhici cali cumaan baan ka dhici ayb xaggeed u socota maya afartan imaam ninkii ka baxa daalun mudil sheekh asaawi wuxuu yidhi eh, fii xaashiyati cala jalaalayn wuxuu yidhi afarta madhab ninkii khilaafa waa daalun mudil kitaabka iyo qura sunnada daahirku ruuxu raacana gaalnimu ku dhacayaaba waaba lagu soo xidhxidhayba yani tiibu sheekh ka hadlaya shaygii xaq ah waa saara alcilm الشharci اladii faradahu اllahu calى اlkhalqi khalqi ilaahi ku faray inay qaataan oy raacaan wamadaxu rabbi u ammaanay wuxuu noqday cilmigaasi laa yatafawahu bihi miduusan ku hadlaynin ilaa zindiiqun munaafiq aw majnuun mid waalan mooyee kitaabka ilaahay keligii hala raaco haddaad tiraada tuuga qabta munaafiqa ah dila waaba lagu dilahayaaba waagii wahaabiya ay soo baxeen soomaaliya xoogaysteen waxay u dhib badnaa daliilkeen markaad tiraad dhabaxa kugu taallaba hayga shaygaas waa maxaa u daliil maxaa daliil aha daliilku waa ka dhurbaxa kugu taal war daliil ahayd baa laga rabaa ayad iyo xadiisisi ma jirto daliilkianso way dhibtaa hawsha ayadaa ah. amminka waa sidii nin walba mashruuc wata haddaad tiraado daliilkeen waxaan socon mahaye kaa dhimataba way kala dhinteen sheekh wuxuu la soo istaagay culummadan islaamka isagoo sheekh xambali buu ahaa usuul xambaliyu kusoo tababartay iyo kutubtooda waa yaqaanay mufti buuna ku ahaa laakiin sheekhu ma ogolayn in la tacasub acma ama ogolayn ilan wuxuu soo gaadhay maka iyo madiino oo ay ku tukadaan aar afar salaadood casarka afar imaam baa kala istaagi jamaacatu lishaaficiya wa ukhra lilmaalikiya wa aalia lilxanafiya waraabica lilxanaabila afar imaam fii aanin waaxid fii waqtin waaxid afar jamaaco leanna aduu shaafici baa tahay imaamka waxaa laga yaabaa inuu yahay mxuu ahay maaliki ama mxuu ahay xanafi dakarku iska taabanhayaa weyse kama jabto anna waxaad leedahay man masa dakarahu falyatawada ayib haweenku taaban ka weysan maayo salaada atixaadku u dambeeya asagoo ku jira hadday ay muxua neefe ka fakato salaadiis waa saxiixa asagu mar baa atixiyaadka duu soo dhoweeyo oo weli laakiin uusan salaama naqsanin oo atixiyaadka badankii uu soo dhoweeyo ama in yarba uu fadhiy ba xadiiska usan kala badhine oy alaabi ka fakato saxiix wey salaaddiisi waa xanafi ma og tahay adaguna waxaad leedahay assalaamu calaykum inaad ka gaadhaysa day i aad tiraahdo waxaad i u <laughs> dhammaatay <laughs> waa lagu kala tegey waxaasa akhrinaya alaaa xarakaatin mutawaaliyaatin fii ruknin waaxidin ba anagu la taagannaha maalikigi iyo xambaligu waa iska xoqanhaya hawlu taallamaha gacmaha halkaa saar xiniyuhu baa qabsanhayaaba lagu kala teg furuuc baa lagu kala tegay ummaddii rafaad marka haddaad tia way kulligiin muslimiin baa tihiin madaahibtana waa wasaa'il iyo faham culamo weeye diintay dhabtahayd ma aha kitaabka ilahay u noqona iyo sunnada nebi maxamed iyo ijmacu salafi saalix ayaguna waa culimaha laga faa'idaysta cilmigoodi iyo caqligoodii ahna loo duceeyey waxay ku khaldameen yaana lagu raacin laakiin masalaha daba dhigateen sidii macsuumiin ka daaya lanno ninka yidhahda cidaan nebi maxamed ahayn baan cid kastoo cidaan nebi maxamed baan muxuu ahay macsuuma ninka yidhahda waa kaafirun murtad nabigunbaa macsuuma ninkii abubakar iyo cumar ma khaldami karaan waa kaafir saacadan u kaafir yahay iska daa shaafici abu xaniifiya maalig axmed iskaba joojiye wa saara wuxuu noqday man ankarahu ruuxii inkira xaqi iyo cilmiga dhabta ahaa iyo diinta nebi maxamed ruuxii inkira wacaadahu la colobo wuxuu noqday oo wasanafa wax kitaaba ka alifo ka sanifa fi taxdiiri minhu xaqi dhabka ah iyo cilmiga dhabkaa in la iskaga digo iyo wanahyi can iyo in layska reeba kitaab ka alifa huwa alfaqiihu lcaalim buu noqday daawuud ibnu jirjiis baa noqday caalimkii zayni daxlaan axmed ibnu zayni daxlaan baa noqday mxuu ahaye sheekh caalim ah waxaa noqday mxuua mashiil caflaqi hadda shaydaanka ayaa curubada iyo balaayada keenay bacdiyada waa mufti cabdirasaaq sanhuurigii dejiyey alqawaaniin alcarabiya alcaalamiya o dhan ba dejiyey almurtad azindiiq ba wuxuu noqday ninka carabi o dhan ba maanta u istaagta taaxa xusein waa baaciu nahda alcarabiya fii misr axmed eh, lutfi sayid shaydaanka carab gaalaysiiyey waa ninka mxuuah la siiyo loo xidha mxuah boqorada iyo naashiinka iyo awsnina loo xidho wey shaydaan o dhan ba waa kaas nin walbu xaqi dhabkaa la dagaalama huwa alfaqiihu alcaalim ninka maanta jihaadka ka soo horjeesada iyo tawxiidka dhabtaa la dagaalama waa nin degan oo mxuu ahaaye mxuu ahaaye mxuu ahaaye xikmad iyo caqli leh oo degan oon mutahawir ahayn oon takfiiri ahayn oon khaariji ahayn oon mutasaric ahayn oon aysan ku jirin xaraka sibyaaniya shabaabya aysan ku jirin kullu man caada aljihaada waxaarabah iyo nin walbo caqiidaة اlwalaa wاlbaraa tamyiiciya tawxiidkana tahmiishiya waa nin rageed la jecel yahay wey hadda mahmaayaha wadaadaha qaarkood waxay noqotay war xikmad xumida ma shabaab baa tahay xikmad darada maxaa kuugu wacan ma shabaab baa tahay halkaasay maraysa nafsa shay tuu sheeka wey ninkii laakiin sooyida anagu muslimiinto dhan muslimiin wey walaalahay weeye tawxiidkaana mideeya xarbigan ku jiraan gaalon buu ku aaday haskaga hadheen rimoorka uu wada male zanaawi ay wadaan maraykan kaba weyna ha soo raacin adugu iskaga tag ninkii rimoorkaa soo raaca laakiin waan is haynaa intaan wey maxay wadaadduhu la taaganya caalamka wadaadduhu madhabka ay wadaan iyo mashruucoodu wuu guulaysan biidn illahi tacaala waxa la og yahay wey dabaa'iluhu say u socdaanna waad arkaysaanba waxaase la yaab ah ogaadooyinkii horaanba doqonnima lagu tilmaami jiray way soomaaliya ku xaman jirtay axmaaradu xillaa iyo tabar yarayd oy dad u baahanayd ayaa jiray sidana aad ka xoog badnaydeen maxaad waagaa ol heshiima uga xidhan weydeen hadday adduunku u kala baxayba oo jihaadku waddo yeeshay oo islaamkiisii yeeshay oo taageeradiisii yeeshay oo maraykan sii socdo oo ciraaq laga sifeeyey afghanistaan uu caalaha ka soo duduubanhayo maraykanna sii dumahayo ninkii gaalnimada hogaaminhayay ah yuhuudna meelay ku kaada ay leedahay oo adduunkiiba uu cankabuud soo galay gaaladii awalam yarow annaa na'ti alarda nanqusuhaa min atraafiha annagoo adduunkiiba daclada ka soo wad inaad axmaara usii gashaan soo caqli xumo idinku sheegaya ma ah sayidku wuxuuhi ogaadeen hadduusan doqon ahayn soome kabur ogaadeen hadduusan ahayn so eko waa saas wixii lagugu sheego marun bay kugu soo bixi saas wasaara wuxuu noqday man ankarahu xaqaas iyo cilmiga ciddii la dagaalanta wa caadahu la coloobo wasanafa wax ka alefa fi taxdiiri minh asaga in layskaga digo iyo wanahyi canhu in layska reeba nin kitaab ka qoray huwa asaguba wuxuu noqday alfaqiihu alcaalim ninkii asagu tii ku nafbaxay ee tawxiidka ku soo hadhay iyo jihaadka iyo xaqina wuxuu noqday sindiiq majnuun hada wbilahi towfiiq